alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allahu wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu qala alimaamu malik raximah llah ma jaءa fi lixdaad hada albaab fima jaءa fi ixdaadi almar'ati cala zawjiha almutawafى wاlixdaadu huwa tarku altazayun wاltaطayub بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها وهو حق الله فليس من حق المرأة ولا من حق أقاربها أن يلغوا هذا الإحداث Ah, itu saya kira. Ah, itu saya kira. Pernah aku sedih, falaysa min xaqi almarأaةi walaa min xaqi aqaaribiha an yulquu hada alxaqa الsharciya wالsunaةu afaadat اlإxdaad walaysa fi kitaab illahi alإxdaad wainama fiihi aلtarabus wالsunaةu hiy alatii bayanat معنى هذا التربص وهو الإحداث وهو ترك التطيب والزينة ولكن مع ذلك الشرع راعى ضعف النساء وضعف صبرهن فأباح لهن الإحداد على غير الزوج في مدة يومين أو ثلاثة يجوز لهن أن يعملن الإحداد على غير الزوج fi ثaلaaثaةi أyaam aw fii ywmayni lakin alإxdaad اlkaamil wahuwa aلtarabs arbacaةa ashhuri وcaشhra falaa yajuuzu ila calى zawj qala malik can cabdillaahi bni abi bakr bni muxamed bni camr bni xasmi can xumayd bni naafic can zaynaba binti abi salamata anaha ahbarathu bihadihi اlaxaadiiث aلhalaaث عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أخبرت من؟ حميد بن نافع هذه أخبرت حميد بن نافع هذه الأحاديث الثلاث قالت زينب وهي تذكر الأحاديث الثلاثة دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن أبو سفيان بن أبو سفيان بن حرب حين توفي أبو سفيان بن حرب أبوها فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة طيب فيه مادة صفراء خلوق أو غيره وهذا الطيب إنما هو خلوق أو غيره ما جزمت بما كان هل هو خلوق أو شيء آخر والخلوق نوع من أنواع الطيب المعروف في ذلك الزمان فدهنت به جارية دهنت هذا الخلوق بجارية uma masaxat bicaaridayha hiya ayda umu xabiiba masaxat hada aiba bicaaridayha uma qaalat wallahi maa lii biibi min xaaja lastu muxtaajatan liisticmaali hada iib alaan fii caaridaya غayr أنii samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yquul laa yaxilu limraأat tuؤminu biاllahi واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فأنا أستعمل هذا الطيب من أجل عدم الإحداد على غير الزوج حيث توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما فاستعملت هذا الطيب من أجل بيان أنها لا تحد على والدها أبي سفيان رضي الله عنه قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها zaynab tuufiya akuuha fadacat biطiibin famasat bihi yani istacmalat hada طiib uma qaalat wallahi maa lii biibi min xaaja gayra anii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tuxiddu calaa mayitin fawqa halaati layaalin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashraa hadihi aydan zaynab radia allahu canha tarwi alxadiida nafsah watadkur anahu laa yajuuzu limra'atin tadkuru can nabiyi sala allahu alayh wasalama ana annahu laa yajuuzu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tuxidda calaa mayitin fawqa halaat mowt min alaqaarib meyit min alaqaarib ilaa calaa zawj arbacata ashhurin wa cashara qaalat zaynab وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه الأحاديث الثلاثة الحديث الأول عن من؟ عن أم حبيبة والحديث الثاني عن زينب والحديث الثالث عن أمها أم سلمة وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها يعني تشكو من ألم في عينيها أفا takfuluhumaa hal takfulu ibnatii caynayha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama laa maratayn aw halaatan laa maratayn aw halaatan hal qaala maratayn aw qaala halaatan kula dalika yaquulu laa ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة هذه مدة الإحداث ليست بمدة بعيدة ليست طويلة وإنما هي أربعة أشهر وعشرة قال حميد بن وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحداد الشرعي ومدته بالنسبة إلى الإحداد الجاهلي ومدته فلا شيء فإن أهل الجاهلية كانوا يعتادون الإحداد على عام كامل ويمارسون على المرأة أو تمارس هي في hda الcاam جamيica وasائل الأwsاaq وcdم التنظف والتطyب وتyزyن qاla حmayd بن ناaفع faqلت لزynب وma تrmي bالbcرة عlى رأسi الxوض yعni ma hiy albacra albacra hiy rawt dawaab fama macnaa ramyu اlbacarati calى ra'si اlxawd hada xumayd ma fahima hada qaalat zaynab kaanat ilmar'a alaan zaynab hiya alatii tashrah ma'naa ramyi albacarati cala ra'si ilxawd kaanat ilmar'atu idaa tuwufiya canha zawjuha dakhalat xishfan waalxishfu huwa adurju aladii fii almaktab shubbiha albeyt aladii tadkulu fiihi bidurji min diiqihi fakaanat tadkulu bayitan dayiqan sayi'an lilgaaya xifshan waana qultu xishfan dakhalat xifshan walabisat shara hiyaabih dakhalat fi hada albayt dayiq walabisat shara alalbisa walam tamassa tiiban walaa shay-an shay-an fiihi tiib laa tamasuk xataa tamura biha sanatun uma tu'taa bidaaba bacda tamaam hada alxawl hunaaka maraasim liikraaji hadihi almar'ati min hada alcadaab wa min hada alixdaad fatu'taa bidaaba ximaar aw shaad aw taa'ir shay min hadi ximaar shaa'ir fataftadu bihi yacni tatamasaxu bihadihi daabati fataftadu bihi faqalamaa taftadu bishayin ilaa ma hadihi saarat majmac الجراثيم والحشرات طول هذه الفترة فإذا أخرجت من هذا الحفش wamasaxat jasadaha bishayin min hadihi dawaab ximaar aw daa'ir aw shay min hada maata min qubxi raaixatiha min shiddati raa'ixatiha faqalamaa taftadu bishayin ilaa maat ثuma hadaa marsuum aakhar ثuma takhruju fatu'طىa bacaratan fatarmi biha فإذا افتضت بهذه الدابة وخرجت من الحفش تعطى أيضا بعرة فتأخذ هذه البعرة فترميها خلف رأسها هذه لها معنى ترمي هذه البعرة خلف رأسها معناه أن هذا العذاب وهذه المدة التي تتربص فيها laa shay'a biاnnisbati lixaqi zawj kamaa laa qiimata walaa khatara liramyi hadi lbacd macnaha ana hada zawj kana casiizan calayha وأن هذا العذاب والتربص في هذه المدة الطويلة لا شيء فيه كما لا شيء في رمي هذه hadihi اlbacrati khalfa dahri hada yadulu cala anaha kaanat بهذا العذاب وبهذه المدة طويل وأن هذه المدة لا شيء فيها ثم تراجع بعد ما شاط من طيب أو غيره خلاص انتهت المراسيم فبعد ذلك تمص ما تشاء من طيب أو غيره وتخرج إلى الحياة العادية وقد انتهت مدة التربص ومدة العذاب qaala yaxyaa qaala maalik waalxifshu albeyt alradiid wataftadu tamsaxu bihi jildaha kannushra tamsaxu bihi yani tamsaxu bihadihi addaabati jildaha kanushrati wannushratu nawcu min atatayub fakaannaha tatadayabu bihadihi addaabati wa addaabatu lama wasala ilayha hada aطib min hadihi اlmarأati maatat min hada طib huwa hada طib alqabiix alkhabiif asayi الraa'ix ayb qala abu cumar huna xumayd ibnu naafic hada huwa abu aflax bn xumayd wa huwa mawla safwan bni khalid wa yuqaalu lahu xumaydun safira hada laqb lah xumaydun safira وهو ثقة مأمون طيب ساق أبو عمر خلاصة مذهب الإمام مالك فيما تمتنع منه المرأة مدة إحدادها فقال وجملة مذهب مالك في ذلك أن المرأة المحدة laa talbasu thawban masbuuqan ilaa an yusbaqa bisawaad liannahu fi lcaadati athiyaab almasbuuqa hiya madinatu aljamaal watazayun fayaquul laa yajuuzu an talbasa thawban masbuuqan ila an yakuuna asibqu sawaadan وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه ولا تلبس رقيق ثياب اليمن فكأنها كانت ثياب جميلة وتلبس غليظها إن شاءت والأمر يرجع كله إلى العرف فما عده الناس من ألبسة التزين والتجمل لا يجوز لها أن تلبس وما عدا ذلك فيجوز أن تلبس قال وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه ما لم يكن مسبوقا وكذلك القطن ولا تلبس خزا ولا حريرا ولا تلبس خاتما من ذهب ولا من فضة ولا من حديد walaa xalyan walaa qurطan walaa khalkhaalan walaa siwaaran walaa tamasu diiban biwajhin min alwujuh walaa tuxaniqu maytan lianna hada alxanuuq huwa diib walaa tadahinuu bizambaqin walaa khiiriyin walaa banafs hadihi aladhin aladhaan fiiha shayء min aطib falaa yajuuzu isticmaalu aladhaan alati fiiha aطib walaa ba'sa an tadahina bishayriqi wالzayti qaluu ashayriq huwa zaytu asimsim fayajuuzu an tastakdima ashayrid aw ashayriq liannahu zaytun laa طiiba fiihi walaa takhtadibu bixinaa'in walaa katmin walaa ba'sa an tamtashida bisidri wa maa laa yakhtamiru fii ra'siha idaa araadat an taksila ra'sahaa fatagsilu ra'sahaa bisidri wa naxwihi mima laa yusabibu ragwatan fii ra'siha walaa taktaxiluu ila min daruura fain kaanat daruura faqad arkasa laha maalikun waasxaabuhu fi lkuxli tajcaluhu bileyl wa tamsaxuhu binnaar hada khulaasatu madhab alimaam maalik wa madhabu ashaafici qariibu min hada qaal waqaala ashaaficiyu alaxdaadu fi lbadan huwa tarku ziinati lbadan wadalika an yadkula cala albadani shayءu min gayrihi biziina min hiyaabin yutazayanu biha wa tiibin yadharu cala almar'ati fayadcuuha ila shahwatiha famin dalika adduhnu kulluhu fi ra'si wadalika liana aladhaana kulaha sawaء fi tarjiibi الshacri waidhaabi الshacr alaa tara ana almuxrima yaftadii ida dahana ra'sahu walixyatahu bizaydin lima wasaftu wakulu kuflin kana ziinatan falaa khayra fiih alma'aani mutaqaariba walmadhab mutashaabih walakin yaxtalifuun aw yaxtalifaani fi shay alimaam malik laa yaraa isticmaal aladhaan alatii laysa fiiha tiib washaaficiي yaraa anahu laa yajuuzu isticmaalu tiibi muطlaqan sawaء kana fiihi طiib aw lam yakun fiihi waqad dakara alcila ayib lakin fi lakhir yadkur fi akhir hada albaab ana aba cumar raximah llah yamiil ila madhab malik fi aladhan yaqul liana aladhan laysa fiha tazayun wainama fihi khuruuju almar'ati min ashacfi wama ashbah dalik uma hada alxadiid fiihi annahu laa yajuusu lilmar'ati an tastacmila alkuxla walow addaa dalika aw walow kaana hada min alixtiyaaji ilayhi aw min aldarari wadaruurati ilayhi liannahu fi lxadiid anna uma salamata dakarat ana bintahaa اشتكت عينيها والنبي رفض الكحل فإذا في هذا الحديث أنه لا يجوز استعمال الكحل حتى في حالة الضرورة والمرض laakin sayaأtii fi aakhiri albaab xadiid can umi salamata wa huwa xadiidu mursal biisticmaali alkufli fi xaali daruurati fakayfa yujmacu bayna hada alxadiid wa bayna xadiidi umi salamata aladii yufhamu minhu jawaazu isticmaali tiibi cinda daruurati wa xaajati ilayh qaala abu cumar aljamcu bayna haadayn alxadiidayni anahu ida wasalat alxaajatu ilaa xaalatin laa tasbiru almar'atu an isticmaali hada alkuxli fayajuuzu an tastacmila alkuxla istinaada ila xadiidi umi salamata fi akii cumar laakin ida lam taxtaj ila dalika wa kana fii caynaha shayun min alalam walxaalatu laa tablugu mablaga daruurati yaquul laa yajuuz hada bal tasbir cala hada alam liannahu lam yasil hada alalamu ila xaddi daruura wadaruuraatu kama huwa macruufu bilqawaacid alsharciyati tubixu lmaxduuraat فإذا كانت هناك حاجة ملحة وضرورة شديدة يجوز أن تستعمل هذا الكحل في الليل وتمسحه في النهار لكن إذا كان هناك ألم خفيف ما وصل إلى حد الضرورة فلا يجوز استعمال الطيب استنادا إلى حديث الباب هذا خلاصة ما ذكره أبو عمر رحمه الله في الجمع بين الحديثين ثم قال alإxdaadu ma'kuud aw yaأti calى siiqatayni yuqaalu xaddat اlmarأaة calى zawjiha fahiya xaadun wayuqaalu axaddat اlmarأaة calى zawjiha fahiya muxidun yajuuzu an yaأtiya min athulaaثi wa min alrubaaci yaquul abu cumar hadihi aliqaama fi alxifshi waradat fi ashcaari alcarab wa anahu kana shayئa macruufa ladayhim wa kanuu yasbiruuna cala hada alcadaab fadakara bayta lilabidi min rabiica yaquul wahumuu rabiicu lilmujaawiri fiihimuu والمرملات إذا تطاول عامها يعني المرملات النساء اللاتي maatat aswaajuhunna fa haaulaa'i aljiiraan kaanuu yuxsinuuna ilaa alfuqaraa wa ila almurmilaati miman maata aswaajuhunna khilaala alcaam yaquul waalmurmilaati idaa tataawala calayha caamuha qaala wanazla bidalika alqur'aan qowluhu caza wajala waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan wasiyatan liazwaajihim mataacan ila alxawli gayra ikraaj uma nusika dalika biqowlihi yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra qala maliku can naafic can safiyata binti abi cubayd can caaishata waxabsata zawja linabiyi sala allahu alayh wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam qaal laa yaxilu limra'ati tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tuxija calى mayitin fawqa halaati layaali ila calى zawj ama calى zawj fayajibu an tuxija calayhi arbacata ashhuri wcashra qaala malikun inahu balagahu ana uma salamata zawja nabiyi sala allahu alayh wasalam qaalat limra'atin xaaddin calى zawjiha imra'atin caajin calaa zawjiha ishtakat caynayha fabalaga dalika minha yani balaga minha mablaga daruura ittaxilii bikuxli ljilaa'i billayl wamsaxiihi binnahaar haakada aftar wa umu salama laa yumkin an tasmaca anabiya sala allahu calayhi wasalama wahuwa yanhaa can hada alkuxli huma tubiixu hiya wainamaa huwa ikhtilaafu xaal fahadihi almara alati ishtakat caynayha aftathaa bianaha ida balaqa alxaalu minha hada almablaq an taktaxila bifxli ljilaa waljilaa huwa masdar jalaa yajlu jilaa'an waidaa fusirat muddat waidaa futixat fusirat fataqulu aljalaa waidaa kasarta taqul aljilaa wa huwa alkuxla min maadati asabir yuudacu fi lcayn fatunahifu alawsaaqa min alcayni fasumiya kuklu ljilaa'i liannahu yadhabu bilawsaaqi min alcayn faamarat an taktaxila kukla aljilaa'i fi lleyl watamsaxuhu bilnahaar liannahu laa xaajata biha ilayhi fi nnahaar wainamaa tastakdimhu fi lleyl watamsax wataksilu fi qaala maliku anahu balagahu can saalim bn cabdillaahi sulaymaana bni yasaar anahuma kana yaquulaani fi lmar'ati yutawafa canha zawjuha anaha ida khashiyat calaa basariha min ramad aw shakin asaabaha aw marad asaabaha أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب لأن هذا موضع ضرورة qaala maaliku waidaa kaanat adaruuratu faina diina allahi yusrun diinu yusrun faida kaanat hunaaka xaajatu ila dalika faina alxaajata aw daruura hiy alatii tubiiquha ayb qala malik annaafic ana safiyata binta abi cubayd ishtakat caynayha wahiya xaadun calaa zawjiha cabdillahi bni cumar hadihi zawjatu cabdillahi bni cumar falam taktaxil xataa kaadat caynaahaa tarmasaani aw tarmusaani fatxi lmiin aw dammi yacni xataa kaadat caynaahaa an tukharija alqada alabyad min alalami aladi fiihi alramasu huwa alqada alabyad aladi taqdifuhu alcaynu min alalami walmar walmarad فامتنعت عن الكحل حتى كادت عيناها أن تخرج هذا القذى الأبيض لكن يقول أبو عمر هذا من صفية ورع يشبه ورع زوجها وهو عبد الله بن عمر ومن صبر على آلمه وترك الشبهات في علاجه حمد له ذلك ولم يذم عليه فهذه أخذت بعزائم بالعزائم اقتداء بزوجها عبد الله بن عمر حيث كان يفعل مثل هذا قال ومن أخذ برخصة الله وتأول تأويلا غير مدفوع فغير ملوم ولا معنف والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه والله يحب الإتيان بالرخص كما يحب الاجتناب عن المحارم qaala maaliku tahdahinu almutawafى canha zawjuha bizayd hada huwa mawdic khilaaf bayna malik washaafici bizayd washayraqi washayraq huwa ashayrad shayrid ashayraq ashayrad wa shay waaxid asimsim wayuqaalu lahaa ayضa saliid السين واللام والياء والطاء ونحن نسميه وهذا مما وافقنا فيه العرب العرب تقول سليب ونحن نقول سليب لكن يخصون السليب بزيت السمسم ونحن نعمم نقول لأي زيت سليب قال مالك ولا تلبس المرأة الحاج على زوجها شيئا من الحلي shayan min alxulliyi khaataman walaa khalqaanan walaa gayra dalika min alxalyi walaa talbasu shayan min alcasbi waalcasbu huwa nabaatun yanbutu bilyamani tusbagu bihi ahiyaab fahadihi ahiyaab almasbuuqatu bilcasbi waqad yakunu almaqsuud bidalika altazayun laa yajuuzu an talbas aydan ila an yakuna casban galiidan walaa talbasuu hawban masluuqan bishayin min asibqi ila bisawaadi wamaa ashbaha walaa taltashiqu ila bisidri aw maa ashbahahu mima laa yaxtamiru fii ra'siha induruu laa taltashiqu ila bisidri macnahu laa tugasilu ra'sahaa wa tumashitu ra'sahaa ila bisidri aw maa ashbahahu mima laa yaxtamiru fii ra'siha yacni mima laa yarguu fii ra'siha tacrifuuna إذا استعمل الصابون ترغو هذه في رأسها ويقول تجتنب عن المواد التي فيها الرغوة وإنما تستخدم السدر أو الصابون التي ليست فيها رغوة وكل صابين اليوم فيها رغوة فالمهم أنها تغسل رأسها بالسدر ونحوه مما ليس فيه رغوة قال مالك annahu balagahu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam dakhala calaa ummi salamata wahiya xaajun calaa abi salama waqad jacalat calaa caynayha sabiran faqaal ma hada yaa umma salama faqaalat inamaa huwa sabir sabir tacrifuuna sabir inamaa huwa sabirun ya rasuula allah hada yadullu calaa annahu jayid lilcayn wa kullu insaani yashtaki caynayhi yastakdim hada wayadac fiihi maa kaana fii beytihi yuqadacu quslan minhu fayaktaxilu bihi wayadacu fii caynihi yajlu alcayn yani yujammil wayuxasi faqaalat inama huwa sabr ya rasuul allahi qaal faاjcaliihi biاlleyl wamsaxiihi binnaxar huna anabiyu sal slam aftaa lahaa bi hada alxadiid wahuwa wain kaana fi riwaayati malik balaaq lakinahu rawaahu abu daawuud bisanadi muttasil wahuwa xadiiu fafiihi anaha tastakdimuhu min ajli almarad fi lleyl wa tamsaxu binnahaar waqad sabaqa aljamcu bayna hada alxadiidi wa bayna xadiidi في غير حديث الباب قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي low tazawaja rajulu bibinti laha hamsa sanawaat sita sanawaat maala qad yasnacu bacdu nnaas wamaata canha aydan yajib an tunafad calayha dabiicat lixdaad aw shariicat lixdaad kahayatiha kahayatihi allatii cala alatii qad balagat ilmaxiid tajtanibu ma tajtanibu lmaratu baaliqatu ida halaka canha zawji qaala maaliku tuxidu lamatu idaa tuwufiya canha zawjuha shahrayn wa hamsa layaali mitla cissatiha qaala maaliku laysa calaa ummi lwaladi ixdaadun idaa halaka canha zawjuha inama alixdaadu cala alazwaaj wa umm lwalad laysat zawja faidaa halaka zawjuha halaka sayiduha falaysa calayha ixdaad walaa calaa amatin yamuutu canha sayiduha ixdaad kadalika idaa maata asayidu can ilamati laysa calayha wainama alixdaadu calaa dawaati alazwaaj qaala malik inahu balagahu ana uma salamata zawja nabiy sala alla ly slam kaana taquulu tajmacu alxaadu ra'saha bisidri gaslan wa zayti min ajli ilqaa'i ashacr fafi hada alahar umu salamata tubiixu isticmaala sidri wazayt qaala abu cumar لا أعلم في ذلك خلافا لأن السدر والزيت ليس بطيب وقد جاء عن الشافعي فيه شيء على جهة الاستحسان جاء عن الشافعي أنه منع من استعمال جميع الزيوت على جهة الاستحسان يقول هكذا يعني ليس على جهة الإيجاب من الشافعي وإنما هو كما فهمه هو كما فهم أبو عمر أن هذا من باب الاستحسان من الشافعي وليس من باب الإلزام على النساء في أن <clears throat> لا تستعملن الزيوت هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم